bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuuli illahi wacala aalihi wa saxbihi mawala amaa bacd weli baabkii u horreeyey ee luqaadkan ku jirnaa waxaan rajeynayaa cashirka caawa inuu u dambayn doono sagaal fasal buu ahaa waxaan soo gaarnay fasalka sideedaad fasl athaamin fii tafsiiri xuruufin xuruuf fasiraadeedii iyo in la sheega macaanideeda xuruufta yuxtaaju ilayhaa loo baahanayo fii cilmi lusuul loo baahanayo maadaama luga alcarabiya uu kusoo degay qur-aanku iyo sunnaduna luga alcarabiya tahay markii istidlaal iyo ixtijaaj la rabana dalaalaadkii luga alcarabiya la isticmaalayo xuruufta halkan looga hadlayaa waa xuruufu ulmacaani la yidhaahdo ee xuruufu ulhijaayigi maaha wa fiihi masaa'il lix masalo kaga hadli doonaa oo qaybaha intooda badani ay iska noqon doonto xuruufta qaarkoodun ama lixda masalaba lix xaraf ayuu kaga hadli doonaa alwilaa masalada u horreysa alwaawu waawda caatifada ah loo jeedaaye liljamci almutlaqi bay ahaatay wxii limutlaqi ljamci baa ka habboonayd wawdani waa waawda caatifada ah lmaciyana ma aha waawulxaalkiina ma aha iyo lafteedu maciyo tilmaanta waawda aan wax qariina aan la soconin weeye keligeeda caatifadana ah wuxuu yidhi liljamci lmutlaq tacbiirka mu'alifka waxoogay tacbiirkii saxda ahaa ma ahan bay yidhaahdeena way ku naqdiyeen limutlaqi iljamci inuu yidhaahday ahayd waxani inay wadaagaan macnaha bimacnaa tartiib ma faa'iidayso mana nafyido waxaan wayna wada socon karaan wayna kala horrayn karaan arrintu inay sidaas tahay saddex arrimood buu u deliishaday mu'alifku midka koowaad wuxuu yidhi biijmaaci nuxaati nuxaaddaa ku ijmaacday waa deliilka koowaad deliilka labaad wali annahaa wawdu tustacmalu waa la isticmaalaa xaysu goor ama maqaam makaan baa loo isticmaalaa yamtanicu tartiibu tartiibka uu mumtanic yahay say ukusuga catuufkiiyo mactuufo calayhi saa inay u kala horeeyaan aynan dhiciba karin laba tusaaluu ka bixiyo wuxuu yidhi midla taqaatala zaydun wa camrun afcaasha mufaacalada faa'iideysa ee laba dhinacin ee wax ka dhaceen faa'iideysa labadii marka la sheegaya caatifka isku xira wow buu noqdaa zayd iyo cabar baa isdagaalay meeshan tartiib ma suuragal ah ilaa qof keliya wax dagaalay kadibna mid baa gadaal mar dambe ka dagaalamay ma noqon karto misaalka labaadna waxaa weeyaan wajaa'a zaydun baa yimid wa camrun camrana waa camarna waa yimid qablahu zayd buu yimid imaa ficilku inuu keenayo waxaan inay ishtiraageen wa imaa siiqada inuu ku jira wax tasriixinaya oo caddaynaya macduufku inuu kaba horreeya macduufa calayhiga zaman ahaan sida qablahu oo kaleeto waa daliilka labaad waliannahaa wowdu kaljamci waataniyati bay la mid tahay markii saddex nin rijaalun lagu jamcinayo wow baa la isugu cadfi karaa rajulun wa rajulun wa rajulun markii rajulaani aada leedahayna rajulun warajulun baad dhihi sida siiqadii jamicee rijaalun iyo rajulaani aynan tartiib u faa'iideynaynin kadaalika wowda caatifada ahna labadii la taniyeynaya ama saddexdii la jamcaya tii isku cadfaysay weeye isna tartiib ma faa'iideynayse mutlaqu jaaa rajulaani haddaad tiraahdo macan iyo murataban labada way noqon kartaa sidoo kale iyadana wa humaa jamciya taniyaduna laa yuujibaani ma laazimiyaan atartiiba ma laazimiyaan saddexdaa weji uu dariishaday labadan dambe intaan la soo gaarin kalu horeeya muran badan baa ka jira ijmaacan dabcan maxaadda qaar ka mida soo raray sida siraafi iyo suhayl iyo rag lamida ah. laakiin ijmaacaasi lam yasix jamaaco badan oo aimada nuxaadda ka mida ah ayaa waxay qabaan wowdu tartiib bay faa'iidaysaa raggaas waxaa ka mida ah thaclab baa ka mida faraa baa ka mida qatrub baa ka mida hishaam baa ka mida akhfash baa laga soo guuriyey raggaa faraha badan ijmaacu marka ma asixin mid labaadna waa ishkaaloo fuqahada shaaficiyadu sida maawardiya rag ay soo guurinayaan agharkoodu waawdu litartiibi bay yidhaahdeen iyadayna u deliishadaan tartiibkaas ishtiraadu tartiibi alwuduu'i faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacabayni tartiibkaasay shardi ka dhigaan masaa'il badanna sidaasay qabaan walidaalika aktharka fuqahada shaaficiyadana laga soo guuriyey hadalkaa masalada marka istidlaalka ijmaaca nuxaadu ma sugna ijmaacaasi masalada tahniyadana iyo tan kalena cidda mukhaalifka ah waad ictiraadaadka iyo doodooda ka arki doontaan wejka ictiraadkay meesha ku jira qiila waxaa la yidhi lagu ictiraaday istidlaalkaas ankara calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku inkiray oo ku diiday nin khatiib ahayoo istaagay waman casaahumaa tahniyada inuu tahniyeeyo ilaahiyo rasuulka oo hal damiir uu wadaajiyuu ku diidayoo bi'sa alkhatiibu antaa lagu yiri mulaqinan wuxuuna u laqinay nabigu waman casa allaha tacaalaa wa rasuulahu inuu yidhaahdo hadday tahniyadii iyo waawdii cadafkeedii shay waaxid ay yihiin oon farqi u dhexaynin dee waxaa lagu inkiray iyo waxaa loo laqinay shay waaxiday noqon lahayd falamaa damiirkii tahniyada marka lagu inkiray cadafkii waawdana loo laqinay waman casa allaha wa rasuulahu dheh dalla calaa ana hunaaka farqan baynahumaa adiguna hadda waxaadna tidhi waliannahaa kaljamci waatahniya isku mid hadday tahay maxaa nabigu midna ugu diiday midna ugu laqinay lam yakun hunaaka farqun muxuu noqon karaa farqigu haddii tan la damiirka laga dhigayna ishtiraak bay faa'iideyn tan waa catafkana iyo kala horeyn bay faa'iideynoo ilaahay macsiyadiisu inay ka horeyso ay ka weyntahay macsiyada rasuulka ay tilmaamaysaa hadaa daliil jamcigaadi kal jamci wataniya marka sax maaha qulnaa waxaan nidhi oonu arrintaa kaga jawaabnay daalika sababka loogu inkiray midkaa damiirka taniyada ah kan kanana loogu naqilay laqiray waxaa weeye inay tartiib faa'iideynayaan maaha aha lianna alifraada in la keli yeela bidikri sheegitaanka mid walba gaar loo yeelaa ashaddu tacdiiman weynaynta weyn taasaa weynaynta ku adag oo kusii fiican dadkuna dad weli shirki iyo cibaadatu ghayrillaahi iyo asnaam loogu shariig yeela ay baaqi ku tahay bay ahayd calaa'iqu shirki baa la goynayey wartooda haddaynu sii wadno qubuurta ziyaaradeedaba markii horena waa la diiday markii dambena waa la ogolaaday nabigu marar badan laftiisa yaa waman casaahumaa uu yidhioo ama damiir ku taniyeyey isaga ilaahay taasi aakhirkii bacda istiqraari alcaqiiday ahayd marka waxani waxa lala dagaalamaya tartiib ma ahayne dadka caqiida la tarsiikhinayayo shirkigii raadkiisaa dhowaayo shiddatu tacdiimillaahi in la kali yeelo iyo waxbaa la barayay saasaan ugaga jawaabnay buhi annagana qiila waxaa la yidhi ictiraad kale <clears throat> catafkii wawdu tartiib faa'iideyn mayso taniyada iyo jamacay lamid tahayna waadna jiri ictiraad kale waa kan low qaala hadduu ninku ku yidhaahdo ligayri اlmamsuusati haweenay uusan taabanin uusan gogol la xiriirin in طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna kuwii la yidhi weeye <clears throat> famaa lakum calayhina min ciddatin soo maaha hadduu ku yidhaahdo anti aariqun wa aariqun waawlcaafu isku daro taluqat waaxidatan hal mid bay ku furmi bikhilaafi maa low qaala hadduu yidhaahdo anti taaliqun talqatayni labay ku furmi markaas mithaalkanu saa yahayna annaga iyo adugu waan isla qabnaa markii tahniya la sheegay labay ku furantay markii waaw la sheegayn lagu cadfayna hal mid bay ku furantay fadalla dalika calaa ana alwaawa tufiidu tartiiba sababtoo ah talqadii hore markay ku dhacday waa taariiq quntii hore meelay soo gaadhaba maynan helin hadday sida taniyada la mid tahay labadaba way dhici lahayn sida taniyadaba labadaba u dhiceen kusoo dhawo baa lihi iyadana <clears throat> qulnaa waxaan ii wiri jawaab waata iyadana meesha ninku waa inuu ictiraadkuu keeno waa in la jawaabaa jawaab mahay iyo ma garanaya meesha ma taallo jawaabta ama ku qanacma ha ku qancin <clears throat> alinshaa'aatu siyaqa inshaha iyo cuquudda inshaha iyo alfaadooda axkaamta ka dhalataa iyo mutaratibatun waxay u kala horeysaa bitartiibi lafdi lafdigusu u kala horeeyo wa qowluhu hadalkiisa talqatayni tahniyada uu yirina tafsiirun weeye liaaliqin buu fasiray aaliqdii buu fasirayaa tani waa cadaf oo tafsiir maaha qariina khaarijiyaa jirta oo labadan kala farqisay qariinada waxay tahay cuquudda inshaha ah iyo alfaadda loo isticmaala macaanideeda waxay u kala tartiibsantaa say u kala horayso iqtidahana waa lafdiga inshaha ee waawda caatifada maaha macnaha wawda ka socda maahee waa macnaha kelimaadka inshaha ka socda saas darteed markuu anti taariqun waa taariqun yidhi gabadhu ciddo ma gelaynin markuu anti taariqun yidhiba baanad tii kale wa taaliquntuu ku hadlayba lam tajid maxalan munaasiban tii hore afkay kasii baxaysaba baanad islaam baanadun ciddo ku jirina laa yaxaquhaa talaaqun litacaduri lmaxalli weeye inta kalaba afka ayna soo marin inshaacaadkaa sidaas ta hore laakiin ta dambe laakiin tafsiir taaliqun tiibuu fasirayaa hiya kalkalima alwaaxida marka faariqaasaa u dhexeeya tanse tafsiir maaha <clears throat> masalada koowaad halkaa ku jir marka athaaniyatu masalada labaad alfaau fa'da litacqiibi isdaba socod kala dambayn isku daba jira iscidhbinayay u sugnaatay ijmaacan waa la isku raacsan yahay walihaadaa saa darteed baa rubita bihaa lagu xiray oo raabit looga dhigay aljazaau jazihi iyo jawaabtii shardiga idaa lam yakun jazuu hadduusan ahayn ficlan ficil hadduusan ahayn oo ismi iyo jumli iyo noqdo masaladan ijmaaca uu soo guuriyeyna isagana qaar baa muran ka keenay laba qowl oo kalaa jiro mid la yidhaahdo aslan alfaau laa tufiidu tacqiiba tartiibba ma faa'ideysa tacqiib iska daaye tacqiibku waa bacda tartiib tartiibkaa laba aho tacqiib iyo taraakhi oo uma ah madhabkaana waxaa la mashhuur ku ah madhab madhabulfaraa nin kaleoo jarmi la yidhaahdo oo mashaahiirta xunxaada ka mid a isagu wuxuu le hiya litaqiib hiya litartiibi watacaqiibi nacam ilaa fii mawdicayni markay gasho calal amaakini iyo matarka roobkiiya marka laga sheekeynayo tartiib ma faa'iidayso marka labadaa madhabba ijmaaca way naqdinayaan wuxuu ku yidhi walihaadaa rubita biha aljazaa waa taqaanaano ismu shardi iyo jawaabu shardi markay dhacayaan adawaadkii shardiga ee jaasimada ahaa ficlaynka jasminayay asar ha u ahaadaan laakiin iyo cumuumu jawaabu shardigu hadduu ficil yahayna dee calaamatuljasmihi way gashaa hadduusan ahaynoo ismi iyo jumle iyo yahayna fa baa raabi fa baa raabit looga dhigaa haddayna ahayn in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir uma baahna ictiraad baa yimid marka <clears throat> ni waxaa la yidhi hadday ficil tahay fa baa la geliyaa baa tiri waana ahayn ficil baa fa baa la geliyaa iyadoo ficiloo fa la geliya waan haynaa kow iyadoon tacqiib faa'iideynin oo taraakhi faa'iideysana waan haynaa laa taftaruu cala allaahi kadiban fayusxitakum bicadaabin iyagu maxalushaahidka ugu badanay hadda u keeneen waa taraakhiga waxay dhaheen iftiraac cala allahi kadiban lagu been abuurto baa loo jumladii jazahayd bay faadii gashay oo fa yusxitakum la yidhi iftiruhu waa fi dunyaa yusxitakum cadaab isku idinku istisaaliya oo gam idinkaga dhigana waa aakhiro kan fatra zamaniya u dhaxaysa iftirahan adduunka iyo cadaabka aakhiro tacqiibka ereygaad tirahdeen tartiib laa ba'sa laakiin tacqiibka aadna tiraahdeen taraakhiba meesha yaalla adeer taraakhiba meesha yaalla iftirihii adduunkaha iyo cadaabka aakhiro qabri iyo barzakh iyo qiyaamo khamsiin alfa sana la taagnaanayo markay kala dhaafo baa cadaabka faysxuta kumta la gaari doonaa awi tacqiibkaad noo sheegaysa wuxuu yidhi marka wa qowluhu tacaala laa taftaruu cala allahi kadiban fayusxitakum bicadaabin majaazun wey kayfa almajaaz wuxuu leeyahay markii iftiraha la sameeyo mubaasharatan markaaba waxaa la jasminayaa oo la qadcinayaa inuu cadaab kaafayo sixitakum jazihiisu yahay uu mudanayo dhicitaanku wuquucu waa gadaal laakiin jasmintiisii baa dhacaysa fa nuzila dalika mansilata alwuquuci majaazan maadaama sababkiisii lala yimid sababkanna uu qaطcan ka dhalanayo cadaab in laisku dhagaha lasaga markaaba waxaan jasminay inuu qofkan cadaab mudanayo dhicitaankiisiibaa dambeeya mar haddaan jasminay in markaaba sidii isagoo dhacay laga dhiga welisa aan dhicin liqiyaami sababihi waa majaaz tacqiibku marka tacqiibka halkan ay gashay majaazan bay tacqiib u tahay tacqiibkii kama bixi weli faadi athaalithatu masalada saddexaad fii xarafka la yidhaahdo lidarfiyati bay u sugnaatay waxa ay gashay baa darfun limaa qablaha ah biyihii baan ku shubay fil inaay kanay gashee ka dambeeya baa darfun limaa qablaha ah imaa taxqiiqan wa imaa taqdiiran saa darteed wuxuu ihi walow taqdiiran taxqiiq hadduu noqon waaya taqdiir ba ha noqde midla qowlihi tacaala dheh wala usallibannakum waan idinku daldalaya waa idinku xidhayaa fii juduuci annakli waxay dhaheen markii dadkii lagu xidhxidhay sida weelkii wax lagu riday uu si fiican ugu hanto baatiirkii lagu xidhayna si fiican ugu hantay oo saasay saara fii munaasibatan bimacnaa calaa maaha waanan soo marnay culamo badanoo bimacnaa calaa inay qabaan jiraan walam yahbut ma sugnaanin majii'uhaa inay timid fiidu lisababiyati fii bimacna sabab ah oo sababiyo faa'iidaysay ma sugna hadalka mu'alifku uu yidhi waxay u badan yihiin inuu qalad yahay isagiyo raazi iyo ku raacay iyo usuushii kitaabkan maxsuulka iyo kuwii isxaasilka iyo armawiyo lakiin waxay dhaheen waa qalad walidaalika <clears throat> waxay leeyihiin kitaabka iyo sunnada iyo fii shicri alcarab tif bay ka tahay fiidoo fi siyaaqi sababiya faa'iideynaysa <coughs> ragga ayaga matniga haysta haamishka wuxuu ku keenay lamasakum fi lawlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fi ma afadtum fiihi cadaabun cadiim fii ma afadtum ay min ajli maa khudtum sheekadii iftiraheed dhex gasheen cadaab baa idin qaban lahaa fii ajlihaa wey sunnadana waxaa ka mid a ah, dakhalat imra'atun annaara fii hiratin xabasataa fiida macna ku siyaaqa daahirkiisa muxuu yahay sababiya walidaalika ibnu malik iyo rag lamid oo badan oo kamid oo nuxaadihi fiidu inay sababiye faa'iidaysay qabaan sidaasayna isticmaalka daahirka qur-aanka iyo sunnada iyo shicirka aad bay ugu badan tahay mar haday sidaa tahay nafyigan walam yasbut majiuhaa lisababiyati sax maaha araabicatu masalada afraad min xarafka min ihi liibtidaa'i alghaaya haayo bilowgeed buu u sugnaaday haayadu qad takuun ibtidaa haayada bidaayadeedu qad takuunu makaanan wa qad takuunu zamaanan amaa inay ibtidaa'u alghaaya almakaaniya inay mintu faa'iidayso waa itifaaq bay yidhahdeen ibtidaa'u alghaaya azamaaniya inay se huwa asaxiixu wey kuufiyiinta iyo mubarid iyo ibnu maalig oo ikhtiyaaraadkiisa ay ka mid tahay iyo abu xayaan iyo annaxwi iyo rag kaloo badan bay ka soo guuriyaan wa huwa saxiix bay yidhaahdaan weli tabciidi tabciidna iyo way u timaadaa weli tabyiini caddayn fajtanibu rijsa min alawthaani wamaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum tabciidiyadii waay okay intaasoo macna hadday faa'iidaysato uh, ishtiraak miya mise maaha wahiya xaqiiqatun weeye fi اtabyiini dafcan lilاshtiraaki inta kalena waa majaaz majaaz iyo ishtiraak hadday tacaarudaanna keebaa la hormarin jiray almajaaz inta wa cibaaradan waa sax laakiin mas'aladan mualifka waxaan soo maray majaazka xuruufta ma galo horey wuxuu inoo soo yidhi majaasku xuruuftuba kale waxay ma faa'iideyso halkanna hadduu yidhi saddexdaa way faa'iideysaa tabyiinkaa xaqiiqa ah ishtiraag baanan ka cararaynaa inta kale soo majaaz maaha marka waxyaabaha malifka lagu naqdiya waxaa ka mid a hadalkaa aad tiri majaaz ma galo tan soo adiga saana yidhi maaha alkhaamisatu masalada shanaad albaau ba'da tucaddi laazima laasimkay wixii mafcuul u noqon lahaa u gudbisaa hadduu mutacadi noqon lahaa mafcuulku ficilka dhacay buu gudbiyaa ismiga mafcuulka u noqonaya oo min tamaami macnaahu ka mid ah macnahuu dhacayay daraba zaydun baa garaacay warku ma dhammaystirna camran ilaa la yidhaahdo hebelwu hebel baa garaacay hadal ka horreeyey oo mafhuumkii laga fahmayana uusan jirin dadaan soo galoon daraba zaydun idin dhaha su-aal baa usoceysa oyuu garaacay maad dhahaysaan waayo hadalkii ma dhammaystirinoo mutacallaqaadkiisii qeyb ka mida hadduu mutacaddi yahay ficilku isagaa toos u gudbaya hadduusan mutacadi ahayn sida marartu waxaan soo maray waxaan soo maray ficilkii waa laazim sida darabtu isagu uma gudbi karo wuxuu u baahan yahay mafcuul ma nasbin karee wixii macnaha kaamilayee booska mafcuulka macno ahaan gelayay xidhiiriyuu u baahan yahay bacdu way xidhiirisaa wey markaas waxaad leedahay marartu bizaydin <clears throat> ereyga saa uu yidhi lil ilsaaqi inuu yidhaahdaa ka fiicnaydo mutacallaqay ku dhajisaaye macnaha mutacadiga uusan siinin marar waxaa jiro yidhaahdeen aynan faa'iideyneynin tacaddi katabtu bilqalam bay yihahdeen qalamku wixii la qoray maaha ee kitaabadu ku dhacday katabtu mas'alatan iyo bay noqon kartaa bilqalam ilsaaqa macnahaana loo badan yahay tacaddigii iyo waxaan tacaddi fii macna almafcuuli ahayn ee mutacalaqaadka kale ah ilan aaladii weeye aad wax ku qortaye wixii ficilku ku dhacay maaha qalamku in ilsaaq la yidhaahdaa ka ficnayd bay yidhaahdaan wa tujazi'u lmutacaddi ka mutacaddiga ahna way qaybisaa oo way tabciidisaa kii mutacaddiga ahaa qad yakuunu mutacadiyan limafcuulayni hadday mid gasho kii ay gashay inuu mansuub noqday meesha ka saartaa waxay yidhaahdeen waxaan labadaa midna ahayn bay sheegtaa laakiin waan u tegi doonaa limaa yuclamu waxaa la og yahay oo minal farqi farqiga u dhexeeya macno ahaan beyna qawlika aad tiraada iska dheh qadaro masaxtu lmindiila mindiilkii baan tirtiray wa masaxtu bilmindiili baan ku tirtiray isku mid baa masa kala duwanta marna isagaa tirtirtay marna isagaad wax ku tirtirto aala ahaa farqiga u dhexeeya maxaa ka kala duway dukhuulu xarfi iljar bacda gelitaankeeda waxay yidhahdeen suwaraan sidaa ahayn baa jiroo labadan maxsuur kuma ah suwaray zaa'ida tahay ta'kiid faa'iideysaa jirta tambutu biduhni dheh tambutu biduhni dheh suurat nuur soo mahayn mise waa mu'minuun tambutu biduhri bacdani maxay tahay waa mujar waa zaa'idday dhaheen laakiin mujarad taakiid bay faa'iideynaysaa iyo kuwo kaloo lamid ah kadib waatan la isku qabsado wamsaxuu biru'uusikumna isagoo tabciidiyo inoo keenana waan aragnay isagoo waxyaaba kale lena waan soo marraan u malaynaya wa nuqila waxaa laga soo guuriyey can ibni jinniyi inkaaruhu in la inkiro can ibni jinniyin bacdu inay sidaa faa'iideyso wuu inkiray wuxuuhi waxaas ma jiraan naga daaye wa rudda waxaa lagu jawaabo lagu radiyey biannahu isagu shahaadatu nafyin war makhraati naafia ah weeye wa gayruhu muhbitun gayrkiina way sugeen wa idaa tacaarada alihbaatu waannafyu qudima almuhbitu cala annaafi ihbaatkaa la hormarinaya cala annafyi soo manayn almuhbatu muhbitu muqadamun cala annaafi ziyaadatu cilmin buu hayaa wey arrintaas ibnu jinni ay ku qabsadeen wuxuu leeyahay dad badan oo culimmada kamida qaba culimmo badan baana sheegtay fi shicri alcarabi waa ku badan yahay ama ahamiyatu luqada waxaa laga soo guriyey asmaci iyo farisi iyo rag badan oy kamid yihiin baa war way faa'iideysaa adeer ibnu jinni warkiisa ka baxa asaadisatu masalada lixaad ee ugu dambaysa xuruufta macaanida inamaa xarafka la yidhaahdo lilxasri wax la koobay buu u sugnaaday xaggay inamaa xasriga ka keensatay lianna in inna lilihbaati bay u sugnaatay wa maana lilnafyi wey fa yajibu ljamcu in la kulmiya macnahoodiibaa waajib noqonaya calaa ma amkana intii suuragala nafyi iyo ihbaat markaan meel ku kulminana hada huwa macna alxasri kanna waan ihbaatinay wixii kaloo dhanna waan nafyinay hada huwa macna alxasri icmaalka labadii xarafoo inna iyo maa oo ihbaat iyo nafyihaa baynu camal siinay labadoodii oo la camal siiyo oo la istarkiibiyeyna xasri bay keentay saa weye fa yajibu ljamcu macnahooda in laysu geeyo oo lagu wada camal falo calaa ma amkana intii suuragala ah qaar baa diiday laakiin amhiladiisa dhegayso waqad qaala lacashaa wuxuu yidhi wa inama alcizatu lilkaafiri walastu bilakhari minhum waxasa wa inama alcizatu waxaa iska leh lilkaafiri ka badan cizadiibuu ku koobay ka badan walfarasdaq wa qaala alfarasdaq ninka shaacirka wuxuu yidhi wa inamaa yudaaficu can axsaabihim waxaa keliya oo difaaca sharaftooda iyo cirligooda difaaca ana aw mili aniga ama cidina mida reerkooda su u difaaciya raganimadiisa ana zaa'id lxaami dimaari wn dimaara wainama yudaaficu an axsaab ana aw mili ulaha qolaa diiday oo sayf diin iyo sayf alaamidi iyo ta'kiid lihbaat bay faa'iidaysaa bay lehi inamaa xasri ma faa'idayso inamaa huwa kada inuu saas u yahay bay faa'idaysaa lakin nafyu hayrihi waxba ma faa'idaysay dheheen wax xasriyo faa'iideyna lama arko ninka la yidhaahda shaarixeenna jamaaliddiin alasnawina isna madhabkaasuu doortoo rajaxay huwa saxiixu buu leehay naxwiyiinta gaar ahaan gaar ahaan wuxuu ka soo qaadanayaa sheekhiisii fi naxwi naxwada abu xayaan inaxwi baa sheekhu ahaa ilan moogtahay subkiga yar iyo asnawi hal sanay kala dambeeyeen dhimashada midna ko iyo toddobaatan buu dhintay midna laba iyo todobaatan saas ma so sidaas maaha raggiina sharax haysta isnabi goor buu dhintay noo fiiriya mise itnain wa sabciin subki baa haddaba waaxid wa sabciina soo fiiri ifhaajka yaa haysta adaa haya sooma marka laba nin isku qarni isku wakti ahaayeen isago ikhtiyaarkaasu kali leeyahy haddaba wuxuu yidhi waa cuurida waxaana lagu mucaaradeeyey yani hadalkiina wax weyn baa ka dhalanaya biqowlihi tacaala inama almu'minuuna mu'miniintu waxaa weeye oo keliya dhaha bay dhaheen aladiina kuwa idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum qofkaan qalbigu gelin mu'min maaha dhahdeen hadda waad gaalayseen dadkii oo dhan baa nala yiri iimaankii o dhan waxaad ku xasriseen kuwa sifadaa laga helay qulnaa waxaan idin kaga jawaabnay almuraadu ujeeddada alkaamiluuna waxbaa qadaran lidalaa'ila ukhraa wa jamcan bayna aladilati aayaddan keligeed mehe dalaa'il kale markaan eegno oo <clears throat> wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu iyagoo dembi galay bay haddana islaayeen faman cufiya lahu min akhiihi shay-un isagoo dilay ka dulmi ku dilay buu haddana walaalkiisiiya <clears throat> nusuus badan marka la eego baa qaraa'inka khaarijiyada ah sheegaya inama almu'minuuna alkaamiluuna baa loo jeedaa saasaan uga jawaabay weliyadan wuxuu yihi taana halkaas horta iga dhig alfasl taasic fasalka sagaalaad fii kayfiyati listidlaali kayfiyati alistidlaali qaabka loo deliishanayo bil alfaadi alfaad ku saabsan yahay halkanaa waxoogay caawa muran badan alfaadda qaabka loo deliishanayo labada u horeysa waa qaab muqadimaada kadib buu istidlaalaadka hoose u dhaadhacayaa halkan waxaa looga hadlayaa alfaadda dilaaladeedu waa mantuuq iyo mafhuum iyo mafhuumkii waa muwaafiq iyo mukhaalif iyo mukhaalifkii suwarkaasuu leeyahay mawduuca wey mawduuca lubbigaa ee fasalkan uu ka hadlayo dilaalat اlalfaad في محل النطق iyo في غayri محل النطq maطuq iyo mafhum soo ma mafhumkii muwaafiq iyo mukhaarifkaa mukhaarifkiio anwaacaho sharطi iyo صifa iyo cadad iyo laqab iyo kuwii laha baa laga hadli doonaa laakiin laba muqadimo u horeysa oo asaasi ah qaado waصfi caam aho khitaabka waxyiga ah bay ku saabsan tahay masaa'ilka wafiihi masaa'il baa ku jira masaa'ilku waa toddoba alulaa horeysa laa yukhaatibuna allahu tacaala ilaahayna lagu nagulama hadlo bilmuhmali hadal muhmalahoon macno lahayn muqadimadii hadalku mustacmal iyo muhmal in u loo soo gogol xaadhayay hooriska natiijada ka dhalatay waatanay qabso maxaa yeelay liannahu muhmalku hadayaanun weye waa kalaam laa macnaa lahu kalaam hadayaanoon laa macnaa lahuna waa naqsi wallaahu munazahun can innaqsi idan ilaahay nagulama hadlo waxaan wax macno oo u leeyahay inay jirno hadayaan muhmada qolaa waxay dhaheen buu yihi nacam ilahay wuu nagula hadlaa ixtajat alxashawiyatu waxay deliishadeen biawaa'ili suwar ilahay soo nagulama hadlin bay dhaheen xaamiim aliflaamiim awaa'ili suwarkii taasiim sooma taallo macno sheegay dheh idinku waa qulnaa waxaan idhi jawaabtayadu asmaa'uhaa wey kuwani waa asmaau suwar waa qowl aqwaasha tafsiirka xuruuftan ah laakiin haddaynu u badan allahu aclam bimuraadihi minhaa haddaynu dhahno maxay jawaabtu noqon bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen jawaabtu waxay noqon muhmal ma aha laakiin macnaheedaa litacjiizi iyo qur-aanka mucjisnimadiisa baa layna tacjiizinayaayoo layna tusayaa waxyi inuu yahay halkaas taa isagu wuu daciifsaday oo wuxuu yidhi waxaan qiray waxaan macno lahayn binisbati lilbashar in lagula khitaabo xuruuftii carabigana ka kooban saas darteed muxuu daliishaday muxuu isagu ka baxay asmaau suwar wey waa daliilka koobaad ay xashawiya daliishatay laba daliil labaad bay daliishatay xashawiyadu saddex daliil weeye wa biana alwaqfa in lagu istaaga calaa qowlihi tacaala wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waajibun wey oo waraasikuuna laga bilaabo laakiin waay maxay diidan yihiin wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna fi lcilm in lagu istaago way diidan yihiin maxay u diidayaan maxayse halkan ka helayaan ila allah haddii lagu istaaga waxaa la iqraariyey in qur-aanka uu ku jira waxaan macnihiisa allah mooyaan cid garanaysa jirin kaana binisbati lanaa muhmalun wey liannahu laysa lahu macnan macluumun cindana marka muhmal buu noqonayaa bay dheheen idan ma natiijatu khaaabana allahu bilmuhmal wey saan saa u gaadhnay ila allah waa in lagu istaaga waajibin laga dhigo wmaa yaclamu ta'wiilahu ila allah ayib ila allahu inaan ku istaagno ujeeddaday leeyihiin waa taasee maxaa waajibinaya waxaa soo socdaa waa ilaa haddaan lagu istaagin oo waraasikuuna lcilmi lagu daroo lagu cadfo oon jumla musta'nafa laga dhigin lakhtasa almactuufu baa ku khaas noqon lahaa bilxaali xaalka waxay dhihin asalku fi lugati alcarabi waa qawaacid innaxw cadfigu macduufku iyo macduufu calayhiga xukunka iyo icraabtaba way wadaagaan iyo mutacalaqaadka yaquuluuna xaalada la xaalaynayo ma dhici karto alraasikhuuna iyo ila allaahu in laga wada xaaleeyo ma dhici karto oo aamanaa ilaahay baa yidhi aamanaa ma dhici karto yaquuluuna xaal bay noqon haddii jumladan kelimadan waraasikuna fi lcilmi ila allahu aan ku catafno yaquuluuna waa in la xaaleeyo xaalun min maada waxaa qasab noqon min almactuufi in laga xaaleeyo macuufu calayhigii allaha laga jaro sababtoo allah baa aamanaa yidhi ma dhihi karno waana calaa khilaafi alqaacida oo asalku waxay ahayd mactuufka iyo mactuufu calayhigu inay xaalkan ishtiraagaan mutacalaqaadka ay wadaagaan tajanuban lihaada in ila allahu lagu istaaga wey markaa waa idan dhaxay soo maaha qulnaa waxaan nidhi waxaan kaga jawaabnay yajuusu waa bannaan yahay xay xaalku sax miduu sallimay wاraasikhuuna fi اlcilmi haddaan dhahno yaquuluuna waa xaal sax wa xaal min almacuufi bay noqon sax lakiin man qaala inahu yamtanic daa'iman yajuuzu waa banaan yahay inuu saaxibulxaalku macuufka noqdoon macuufu calayhiga la wadaagin xayu laa lubsa markii aan lubsi iyo khalطi macna dhacaynin mila qowlihi tacaala wawahabnaa lahu ibraahim waxaan u hibaynay isxaaqa iyo wayacquuba naafilatan xaalu yahay wa xaalu min almacطuufi yacquuba itifaaqan bay dhaheen lianna naafiladu xaalun min yacquuba weeye qariinadu maxay tahay naafilo waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen xafiidkaa la yidhaahdaa waladu sulbi sulbigu naafila maaha marka soo iskumaynaan raacin hadda yacquub inuu isxaaq ku cadfan yahay naafilantanna waa xaalun min yacquub macduufu min alxaal lubsi baan jirinoo kelimaddaa laga faa'iidaysanayaa kadaalika sidoo kale liqariinati yaquuluuna aamanaa maadaama ilahi usan dhihi karin yaquuluuna waxaan ka xaalaynaynaa raasikhiinta macduufkan ka xaalaynaynaa fa hadihi alaayatu ka hadihi alaayati in macduufka uu saaxibulxaalkan noqdo macduufu calayhigun uusan lamid noqonin licadami lubsi wa wujuudi alqariinati cindaha yajuusu intaana waa la fahmaan u malaynayaa daliil saddexaad baan haysanaa bay dheheen waxa muhmala ilahay khalqin kula hadlo wbiqowlihi tacaala dalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiini dheh waxay dhaheen waxaa layna barayaa mathal baa laynoogu tusaalaynayaa geeddaa midhaheedu shaydaan madaxii ba ogyaha layidhi mathalna wuxuu taraa low kaana macluuman cindana wa ru'uusu shayaaiini hayru macluumatin cindana waxaa waxna loogu matalay waxaanaan aqoonin aan garanaynin ma garana karin idan kelimadani binisbati lanaa waxaa naloo sheegay wax macno uu leeyahay ma garanayno bimathaabati lmuhmali waay idan khaatabana allahu bilmuhmal dheh bay yihahdeen qulnaa waxaan idhi mathalun waa tusaale filistiqbaaxi waxaan aad inuu u foolxun yahay carabna mathalkaa waxay u taqiinoo tasawur ay haysatayah tasawuraadkoodaa lala hadlayaaye madax shaydaan wax la arkay inuu kii baa lagula khitaabay marka khitaabka waxa lagala hadlayo inay min aqbax istiqbaax gaaya fi listiqbaax tahay way fahmayeen waxay qabla alqur'aan isticmaali jireenna wuu ahaa idan laysa majhuul macnaa maqsuudka waa mafhuum muhmal maaha marka intaa murankaas mas'alada koowaad waxaa weeye dhammaan waxyigu waa mustacmal macno leh waxa muhmaloo bilaa macnaa kuma jiro qaacidadaa qabsu ku yihi horta qaacida thaaniya laa yacni waxyiga rabbigi ku hadlay uma jeedo khilaafa daahiri daahirkaa wax ka duwan min gayri bayaanin caddayn la-aan lianna lafda lafdigu binisbati marka loo eego ilayhi ilaa hayri daahir loo eego muhmalun wey macno la-aan buu noqoni inaan lafdi kugula hadlo wax qariina iyo caddayna aanan raacinin macnihiisii uma jeedana aan ku dhaho waxay yidhahdeen waa macno muhmalade haddayna qariina la soconin saa darteed isticmaalka waxyiga iyo nusuustiisu dhammaan daahiruhaa muraadun weeye ilaa bibayaanin taana waa qaacido qabso qaalat ilmurji'atu waxay dhaheen yufiidu wuxuu faa'iideynayaa wuu jiraa waxaan daahirka looga jeedin wuxuuna faa'iideynayaa ixjaaman wixii in laga hadho masaladan masala mutacallaq caqadi ah weeye waxaa saa darteed murji'a lagu yiri maxaa looga jeedaa murji-adii murji-a maxaad u taqaanaan qulaadooda laa yaduru maca aliimaani macsiyatun soomana dheh nusuustu dunuub badan oo ahluliimaan ciqaab lagu ciqaabayay sheegtay ciqaabka daahirka nusuustuna daahirkeedu waa waadix iyo sariix ciqaaba iyana waxay dhaheen qaacidaa laa yaduru maca aliimaani macsiyatun tayib macsiya haddaynay dhibaynin nusuustan ciqaabka maxaad dhahdeen daahirkeeda looma jeeday dheheen wax bayaanoo la socda daahir looma jeedana nusuustu ma laha waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha maxaad dhahdeen daahirka looma jeedo idan haddii hadalkii daahirkan looga jeedin muhmal buu noqon muhmal noqon maaye faa'iiduu leeyahay muhmal waa wax bilaa faa'ida oo maxay tahay faa'iidadeedu zajri iyo ixjaam qofkii wixii inuu ka hadho faa'iideen wey maadaama inta hore iyagu ay isla garanayaan qaalat ilmurji'a mar hadduu yidhi intii u dambeysay yufiidu xijaaman buu kuu sheegay laakiin qadiyaddu halkaasay bilaabata saas u hoorsata waxaan rajaynaya hadda suurada yufiidu xijaaman sida lagu soo hooriyey iyo halka ay murjia ka soo gashay inay waadextaan rajaynaya hadda qulnaa waxaan idhi nidhi xiina idin saa haddaad dhahdaan nusuustani aad bay u fara badan tahay dunuubta macaasida sheegaysa kitaab iyo sunnaba een wax bayaanoo la socday iyo qaraa-in ahayna jirin dmbi wax dembi aba loo cadaabi maayo haddaad dhahdaan oo laa yaduru maca aliimaani macsiyatun iyo dembun aad dhahdaan nusuustaasoo dhanna leexisaan waa nusuus aad u tira badan qaacida mutariday noqon wixi sidaa hadday noqotona xiina idin markaas yartaficu lwuhuuqu kalsoonidiiba waa ka kor noqonaysa oo ka baxaysa meesha can qowlihi tacaala waayo kullu nasin waxaa suuragala inaan daahirkiisa loo jeedin dawaahirtii nusuustae lagu camalfali lahaay oo dhan baa kalsoonidu baa lumaysaa bay dheheen taasay uga jawaabeen athalithatu masalada saddexaad haddaa usoo dhaadhacnay markii labada masale lagu yidhi kalaamka waxyigoo dhan waa wada mafhuum macan uu leeyahay mafhuuma laba dhammaantii haddaan caddayn la soconin caddayn kale aan la helin daahirkiisaa loo jeedaa labadaa qaacido qabso athalithatu masalada saddexaad alkhitaabu khitaabku ima an yadulla inuu ku tuso cala lxukmi xukunka bimantuuqihi uu kugu tuso oo fa yuxmalu waa lagu xambaarayaa cala sharciyi macnihii sharciga ahaa waayo nabigu iyo waxyigu libayaani sharciyaad bay u yimaadeene libayaani lugawiyaad iyo curfiyaad uma imanin walihaadihi alqariina isticmaalka sharcigu kaana muqadaman uma alcurfiy curfiga muqaaranka ee xilligii dhex jiray khitaabka wey leanna dadku markay wada hadlayaan bimuqtada lugati faqad kuma wada hadlaane bimuqtada tafaahumka curfigooda ay ku wada hadlaan uma alugawiyi baa loo xijisiin oo xaqiiqiga ah uma almajaaziyi macnaha majaazigaa loo gudbidheh waa mantuuqii sidaasuu noqonaya ow bimafhuumihi lafdigu ima an yadula cala alxukmi bimantuuqihi ow bimafhuumihi inuu ku tuso wa huwa mafhuumkuna ima an yalzama inuu ka dhasho can mufradin mufrad yatawaqafu calayhi uu ku istaagaya caqlan caqli ahaan mafhuumkani inuu ka yimid waxani dalaalo caqliya weeyo wax muqadarah oo caqligu tusayo la-aantii inayna socon karin aw sharcan ama sharcigaa ku tusaya la-aantii inayna socon karin mithl irmi wactiq cabda ka weeye canii wayusama iqtidaaan baa lagu magacaaba shay maxduuf oo muqadara iqtidahaasna hadhow ma lafdi khaasa la qadari ma lafdi caama la qadari abwaab lcumuum baa lagaga hadlaa umum cumuum liqtidaa wuxuu uga jeedaa irmi dala alcaqlu calaa ana hunaaka raamin wuxuu caqligu kaloo ku tusay ramyi baa laguu diray wax lagama maarmaana oo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi ah baa meesha yaalla haddii wax gan lagu yiri fallaadh gan haddaan ku idhaahdo waa xariggii iyo qaansadii inaad diyaarsataad ku gani lahaydi xabad rid haddaan ku idhaahdana qorigii iyo rasaastii liridi laha waa inaad soo gashataa so saas maaha saas darteed caqliga sharci maaha caqligaa wuxuu ku tusayaa waxyaabahan iqtidaha ah ee la qadarayo mar qeybna caqligaa lagu garanayaa oo maa laa yatimu ilaa bihidii waayo qeybna sharcigaa lagu garanayaa waa tusaalaha labaad oo actiq cabdaka addoonkaaga xore cani ani iga xore addoonkaaga adaa iska leh inama alwalaau liman actaqana sharcigu waa ina baray mataa yaqacu cidqan cani ani igu wareeji kadibna niyaabatan cani xore weeye isagoo fii milkihi ah milkii ah laakiin isagoo fii milkigaaga haddaad xoraysa hal yactiqu canii anig waxaan wakiil kaaga dhigay addoonkaadi inaad iska xorayso maaha aniga niyaabatan cani inaad xorayso ood wakiil iga tahay baan kuu diray mataa tasixu lwakaala hadii bacda milki hada alcabdi addoonkan adaa iska leh siyaaqa sharcigu wuxuu keenayaa xataa yakuuna alcidqu cani marka hore inaad tamliikiso marka ay tamliikisa kadib niyaabatan wakaalatan cani aad xorayso taqdiirka camaliyaddaa qadaran siyaaqadaadan ay ka dhalanaysaa sharcan say ku asixi lahayd saa darteed cibaaradan ama camalkan sida loo fuliyo ama camalkan uu si saxiixa ugu fuliyo oo loo tasiixiyo mutatallabaad inuu yeesho lagama laga maarmaana in la sameeya laga yaabaa mutatallabaadka inay noqdaan masterka inay lagama maarmaan yihiin ay kalaga keenay caqlanna waa noqon karaa sharcanna waa noqon karaa waa mufradaadka aw murakabun inuu yahay shay murakab oo jumla oo xukum laga dhaliyey buu mafhuumkani ka dhashay mafhuumkaasoo muwaafiqun waafaqsan xukunkiisu mantuuqa waafaqsan yahay wa huwa faxw alkhiaabi wey faxw alkhiaab baa la yidhahdaa tanbiihu lkhiaabna waa la yidhahdaa mafhuum lmuwaafaqana waa la yidhahdaa saddexdaa magac buu leeyahay lidalaalati taxriimi الta'fiifi falaa taqul lahumaa ufintii ufinaad tiraada la xarimay say kuu tustay oo kaleeta weeye calaa taxriimi اdarbi waar idin loo gacan qaadanay xaaraamta wa jawaazi اlmubaasharati mubaasharada banaanteeda waxay ku tustay ila subxi salaad subxa laga aadaamo inaad mubaasharo samayn karto habeenkii ninkii soomayay weeye calaa jawaazi sawmi in la soomo inay banaan tahay junuban adoo janaabo qaba ilaa aadaanka mubaasharada waa bannaan tahay haddii la yidhaahdo oo markii la aadaamo aada joojiso mubaasharadii mubaasharada wuxuu ka hadlayaa jimaaci waxay la midka ahaa allahu akbartaad maqashay baad joojisay salaa waagii wuxuu kuu oo soomkii bilowday adoo junuba soo ka dhalan mayso ma ka dhalanaysaa de mafhuumkii maadaama la tan la xarimay tan waxaa laga fahmayaa way banaanay tan banaanaanshaha soomka junubkana waa muwaafiq waa min baab iljawaas labadaba laakiin tanaa laga fahmay tan nasku ma caddaynin aw mukhaalifin aw murakabin muwaafaqin muwaafiqin aw murakabin mukhaalifin waay mafhuumu lmukhaalafa ka luzuumi nafyi lxukmi xukumkoo la nafyiyey say uga dhalanayso amaa cadal madkuuri kan la sheegay wixii ka soo hadhay say uga dhalato aw mukhaalifin mafhuum mukhaalifa inuu yahay ka lusuumi nafyi alxukmi xukumkii in la nafiya ka dhalashada ay ka dhalatoo kale weeye amaa cadda almadkuuri kan la sheegay ee xukumka loo ihbaatiyey wixii ka soo haray oo dhan wayusamaa waxaa la yidhaahdaa daliila alkhitaabi baa la yidhahdaa laxnu lkhitaabna waa la yidhahdaa mafhuumu lmukhaalafana waa la yidhahdaa waa asmaa limusama waaxida haddaba wixii ka dambeeya mafhuumu lmukhaalafu ka hadlayaa suwarkiisi alraabicatu masalada afraad tacliiqu lxukmi in lagu xira bilismi ismiya magac oo laqab lag laqabkii loo yaqaano laa yadullu tusi maayo calaa nafyihi in laga nafiyey can gayrihi dadka kale haddii jaaa zaydun la yidhaahdo dad kale inayna imanin macnaheedu maaha oo asmaa axkaamtii lagu xidho wa ilaa haddaynan sidaa ahaynoo asmaa la sheegay nafyun camaasi waahaa ay mafhuuma leedahay lamaa jaaza alqiyaasu ma bannaanaadeen khilaafan waxaan khilaafsannahay liabi bakrin idaqaaq min ashaaficiyati oo mafhuumu laqabka ictibaariya oo qiimo u yeelay intaas markii mafhuumu laqab muctabar ma aha buu yidhi daqaaq dooda ismaalin maalmaha ka mida isagoo doodaya bay alzamuuhu bilkufri waxay dhaheen qaala allahu tacaala muxamadun rasuulu llaahi maa cadaahu nafyu risaalati camaa cadaahu hadday ka dhalanayso muuse iyo ambiyadii kale wax rasuul ahaa ma jira iyo ciise dheh yalzamuka haada huwa kufrun waxay dhh alaale wuxuu ku hadogara waaya markaasoo kale markasaan waa la isku fooriya sooma marka xataa alzamuuhu lkufra waxay dhh waxaa ka dhalan maxamedun rasuulullaahi maxamed baa rasuula ismigiisaa risaalada lagu xidhay waa ihbaatin hal huwa nafyun lirisaalati ama amaa si caman siwaahu calaa kuli xaal daqaaq keligii mehe rag kaloo badan baa qaba wa biixdaa sifatay daati wa tacliiqu lxukmi xiritaanka haddii lagu xiro biixdaa sifatay daati daatadu laba sifoy leedahay midkood haddii lagu xiro xukunkii loo teeriyo mithla fi saa'imati alghanami ariga foofayay azakaatu baa ku waajibaysa yadullu isagu wuxuu ku tusayaa yadullu wuu ku tusayaa nafyu lxukmi camaa siwaahu buu ku tusayaa maa lam yadhar haddaynan u muuqa ka soo bixin oynan daahirin litaksiisi gaaryeelidda sifadan waxa lagu gaar yeelay faa'idatun ukhraa faa'iida kala soo bixin khilaafan liabi xaniifata wa bni surayjin walqaadi baaqilaani wa imaami alxaramayni waalghazaali waxaad ku dartaa oo kaleeto wal aamidina ku dar iyo rag kaloo lamida iyo waraazi fii bacdi kutubihi dhe isagana mafhuumu sifa waya waxaa laga hadlayo labada sifee mithaalkeennan arigu laba sifuu leeyahay ima an yakuuna saa'iman wa imaa an yakuuna macluufan mid baa xukunkii lagu xiroo saa'imada ee fooftaa la yidhi macluufada sifadee kala lahayd hal hiya nafsa alxukmi ma qaadanaysaa mise camaa siwa saa'imati nafyu lxukmi bay faa'iideynaysaa wuxuu leeyahay mafhuum mukhaalafa ay leedahay saasayna faa'iideynaysaa dabcan waa calaa qawli iljamhuuri mafhuuma sifu inuu muctabarya raggaasi hadday diideen waxay yidhaahdeen kaasi muctabar ma aha lanaa waxaa noo daliila buu yidhi annahu lmutabaadiru waa ka soo degdegaya fahamka usoo degdegaya min qowlihi calayhi asalaatu wassalaam matlu lghaniyi ninka waxayste meermeerintiisu dulmu wey wasfiga hani ah insaanku laba wasfigu leeyahay waa faqri iyo hina haddii hinihii dulmigii lagu xiray inuu hani yahay ana matla alfaqiiri laysa dulman baan ka fahmaynaa mutabadira lidiini saawey inuusan faqiirka meermeerintiisa fanadiratun baaba la yidhi laakiin lafdigan waxaan ka fahmaynaa matlulmadiini maxaa loo dhihi waayey faqiiran kaana u haniyan limaadaa wasfiga hinaha loo doortay wasfiga labaad ee uu e, madiinku yeelanaya ee faqfaqriga macahu inuusan ahayn dulmi ahayn baad ka garanay halkaas wa min naxwi qowlihim markay yidhaahdeenna saasaa laga gartay almayitu meydka alyahuudiyu ah laa yubsiru wax ma arko halkaa maxaad ka fahmaysaa waaqic ma tahay walidaalika sukhira min saaxibi hadihi lmaqaala buu yiri ninkii saa yidhaahda hadalka saasaa <coughs> laga fahmayaa <coughs> oo markii kan ma arkayo la yidhi kuwa <coughs> kale ma fa yusabu ila aljahaalati walxumqi ninka hadalkaa yidhi ornagat waxa ma garanaysid waxyo macnaa ma kuwa kalea wax arkayaa la dhihi haddii aynan laga fahmaynin maxaa ninkaa lagu dhaleeceynayaa buu leeyahy ninka maxaa loo dhaleecaynaya <laughs> ruuxa ku hadlay dhegeyso kuwa kala ah maxaa loo qabsanayaa bui ninka haddaan mafhuumkaa meesha oolin limada yuskhar min haada <clears throat> ko waa daliilka koowaadeen haysano daliilka labaadeen haysana saddex daliil baynu leenahaye waa ana daahira takhsiis takhsiiska daahirkiisu markii hina iyo saa'ima la yidhaahdo wasfigan doorashadiisu waxay yastadcii wuxuu dalbayaa faa'iidata alniya in sabab faa'iido oo loo doortay buu dalbayaa qofka caaqilkiihi <clears throat> markuu eraya awsaaf kala dooranayo axkaam ku xidhayo laabudda caqligu wuxuu keenaya inay faa'iida leedahay wa takhsiisu alxukmi in lagu khasisana faa'iidatun waay wa gayruhaana inay faa'iido kala jirtana muntafin weeye fi bilasli asalku inayna faa'iido kala jirin waay fatacayana isagaa caynoobay wa takhsiis alxukmigiiha hadday dhacdo inay soo baxdana waan ka ixtiraazan maa lam yadhar litakhsiisi faa'idatun ukhraa saasa u niri asalku waa faa'iido tan waa faa'iido siyaaqi ka muuqan karta asalku waa faa'iido kale inaynay jirin ilaa ay soo baxdo haddayna faa'iido kale soo bixin <clears throat> halkan faa'iidoon kalaamul cuqalaa in lagu eego wey saddex waana tartiiba tartiibka saa'imada iyo zakada haniha iyo matliga lask laska layska dhaliyey yushciru wuxuu dareensiinayaa bilciliyati waxaanu nu celinayahay kamaa satacrifuhu saad baabul cilal iyo qiyaas ku baran doonto wa ilaa tasarufka cuqalada wuu ka fogaanayaa wal asalkana yanfi wuxuu diidayaa cilatan ukhraa cillo kale inay jirtaan asalku inaan cillo kale jirin fa xukunkii meesha waa ka baxayaa bintifaahi ciladii wasfigii marka la waayo waana matluubkii mafhuumkuu faa'idaynaya aan uga dan lahayn waayo haddaad kan naga diidaan xataa kan tacliilkaan usoo maraynaa wey waxbaa isku dhibina qiila waxaa la yidhi daliilkii mukhaalifka low dalla hadduu ku tuso waxay yidhi niyow horay baa dilaalatu lafdi mutaabaqa iyo tadamun iyo iltizaam mid weeye soo namadaa soo dhihin low dalla hadduu ku tuso mafhuumku saa hadduu ku tusayo dalla dalla wuxuu kugu tusi lahaa imaa mutaabaqatan aw iltizaaman tadamunka mutaabaqaduu gudageliyey mutaabaqa maaha calaa tamaami macnaahu maaha tadamunna ma aho juska ma aha wixii iltizaamna maaha idinku meel saara wey qulnaa waxaan idhi dalla ma diidi kartaa iltizaam wey dalaalatu iltizaam kamid yihi limaa habata waxa sugnaaday anna tartiiba yadullu cala alciliyati ku tusayaa waintifaau lcilatina yastalzimu wuxuu laaziminayaa intifaa'a macluulihaa macluulkeedii almusaawi ee la sinaa inuu meesha ka baxayo taa baabkeedaan ugu tegi doonaa tafaasiisheeda daliilu thaani qiila waxaa la yidhi walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiina hadirina khashyata imlaaqin gaajo ka cabsigeed iyo faqri ka cabsigii ha u dilina laysa kadaalika sidaa maaha aha aayaddu <clears throat> waxay xaraantinimaysay caruurtii in la dilo khashyata imlaaqin mafhuumkaad sheegaysaan haddaan qaadanno waxay keenaysaa jawaazu qatlihim bigayri hadii lkhashya xukumka mukhaalifka wuxuu keenayaa haddayna khashyo jirin jawaazu lqatli walaysa kadalika mina wa minkum idan mafhuumkii waayahay camal siiya idinkaa arki doona wixii ka dhashee mukhaalifkii ku camalfala khashyata imlaaqi qulnaa waxaan idhi hayru lmuddacaa annagu kaan sheeganay kaas ma aha oo maxay ahayd waa marka maa lam yadhar litakhsiisi faa'idatun ukhraa so annagu maanan dhihin idaa dahara litakhsiisi faa'idatun ukhraa <clears throat> ma annagaa nidhi mafhuum mukhaalif oo lagu camalfali idan haadihi lahaa faa'idatun ukhraa oo maxay tahay sida haalibka ah gaajala-aan maba ayna u diri jirine faqriba hadduusan jirin dilba ma oolin faqri ka cabsigaa haali bay u dili jireen marka waxaa aayaddan loola hadlahaye cismatu annafsi ilmaha inaan la dilin faqri ka cabsiga aan loo dilin iyaguna faqri ka cabsi la-aan maba u dili jirin marka faa'iidada meesha taalla kanaa laga reebaya iyo khalabadii weeye mooye maahane mar hadday tahayna mafhuum ma laha xalaa'ilu abnaa'ikum oo kaleetii aade markaas halkaasaa nirgallaydeh alkhaamisatu midda shanaad altakhsiisu bishardi in lagu khasiiso mafhuumu shardigii weeye mila wain kuna ulaati xamlin hadday yihiin fa anfiquu calayhina nafaqeeya haddii ulaati xamlin la yidhi hadday xaaila xaa'il tahayna naagtaad fa horeyn ma nafaqay leedahay mafhuumka ayaddu waa maya fayantafi lmashruudu mashruudkii nafaqada ahaa meesha ka baxaya biintifaa'ihi xamligii hadduu meesha ka baxay masaladan qolaa khilaaftay qiila ictiraadka si uu keeno qaadi lbaqilaan iyo akharu lmuctasilati iyo ninka la yidhaahda aamidi iyo way khilaafeen oo xujo maahay dheheen nin maalikiyada ka mido ibnu talmasani la yidhahdana wuxuu ka soo guuriy wuxuu nisbeeyey cadamu xujiyatihi lilimaami malik wa abi xaniifata saddex daliil bay cuskadeen oo calaa shakli saddex ictiraad uu keenay maalkii qufucaaba saddexda daliil dhegeysa marka waxaa la yidhi qiila waxaa la yidhi tasmiyatu inna in in lagu magacaabo xarfa shartin isطilaaxun wey ninka n dalaalatu luqaan ka hadlayna istilaaxaad baad noo keentay xaaditho oo nuxaado ilayno muta'akhiraa saas darteed axkaam istilaaxaad xaaditho ah axkaamtii sharciga ee hore inaad ku salaysahay meesha kuma jirta inaa meesha ka daahiya tasmiyatu in xarfa shardi lagu magacaabay istilaaxun weeye qulnaa waxaan idhi alaslu asalku cadamu naqli wey wuxuu yidhi maaha inuu diidan yahay istilaax laakiin musamayaadka ay bixiyeen ma ahane macnaha meesha yaallaan ka hadlaynaa isku xidhka noocaasa waa isticmaalkii carbeed tiibay iyagu shardi u bixiyeen mafhuumka madmuunkaasaan ka hadlaynaay inay sidaa ay u bixiyeen shardigaa sidaa carabi u isticmaalaysayba asal ah in laga naqliyayoo meel kale la geeyeyna waa khilaaful asli annaqul khilaaful asli baan soo marnay hadday waa naqli iyo naqli maaha tacaarudaanna asalkaa raajixo ee cadamu naqliga raajixa halkaas ka baxay qiila waxaa la yihi daliil labaad yalzamu dalika wuxuu laazimi lahaa oo intifaau lmashruudka ah low lam yakun lishardi hadduusan lahayn bedelun wax booskiisa gala shuruudda qaarkeed shuruudoo dhan waxaan kuma dabaqmayo idinku waad caminteen yanquduhaa in shuruudda qaarkeed intii la waayo mashruudkii uu jirayo oo shuruuddaasi bedel ay leedahay ka salaati sharduha tahaara tahaarada asalkii waa weyso shardigii tahaarada markii la waayo bedel tayamum uu maca cadami ilmaayi iyo tahaaradii bilmaayi ee la sheegay saxat isalaatu biwujuudi اlbedel idinkana quyuudiinnimaydaan ku darin idan hadalkiini ilaaq iyo tacmiimkaha intaqada wujida fii bacdi suwari xukumkiioo baaqiya maca ano shardigii tahaarada ee bilmaa ahayana la waayey marka qaaciidadiinani waxay saxiix noqon lahayd haddaynu shuruudani badiil booskeeda gelaya jirin yalzamu dalika waxay dhalan lahayd loo lam yakun waa naqdigii iyagu waxaa weeye qaacidadii hal fardi oo ka baxay haddii la helo calaa usuuli lmanaatiqa batalad wey taksiiska taksiisulcilla ma yaqaanaan iyaga lam yak low lam yakun lishardi hadduusan ahayn badeli uusan lahayn qulnaa waxaan xiinaidin yakunu shardu wuxuu noqonayaa axaduhumaa midkood huwa hayru lmuddacaa waxaad sheeganaysaan ad ibtaalinaysaan waxaad sheeg sheeganayna mid ma aha masaladan wuxuu yidhi hadalkaad keenteen midkood baa shardi awey annagu shardi mutacayin markuu yahay baan ka hadalnay wax shuruud isbedbedeli karaanoo kan ama kan shardi ah ma ka hadlaynin wixii shardigiisu mutacayin iyo waaxid yahay kii oo la ka hadlaynin hayrulmuddaca kaan sheeganay ma aha kanaad keenteen idinku ku ibtaalinaysaan annagu kaan ka hadlaynay maaha waxa laba shardi ima hadaa wa ima hada aad keenteen annagana wax shardi mucayan laan ka hadlaynin tan haddaan ku dabaqnana mid walba marka xilligiisa la joogo isagu mucayan noqonaya si kale haddii loo dhigana qaarkood waxay yidhahdeen way dhici kartaayo sida mualifkuusan u dhigaansanayn midkood baa shardi ah annagu fil jumlaan ka hadalnay shardigii haddii la waayo ama shuruudii la wada waayo kan haddii biyo la waaye shardigii tayamum baa labadiiba haddii la waayana someedaan kusoo dhicay ninka maxay sababtu tahay shuruudii baa la waayey shardigii tahaaradaa la waayey isku duuduub asaadisatu wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi daliil saddexaad walaa tukrihuu fatayaatikum ha ku qasbina cala albaqaa'i biqaa'i in aradna hadday doonaan taxasunan shardi wey mafhuumkeedu soo noqon maayo shardiga haddayna taxasunan rabaan hadday iyagu taxasunka iyo cifadiiba rabin oy bahasha rabaan waad ku qasbi kartaa soo noqon mayso mafhuumka dhib baana soo noqon mayso mafhumka soo saa noqon maayo mafhuumka in aradna taxasunan waxay dhaheen mafhuumkaa shardiga haddaan ictibaarina waxaa ka dhalanaysa hadday iyaduba rabto adna inaad kusii riixda dhibmalay aayad macnaheedu noqon laysa kadalika sidaa mafhuumka aad u daliishanaysaan ma aho ma noqon karta annaga idinka isku raacsannahay qulnaa waxaan idhi laa nusallimu annaga ma sallimayno bal intifaau lxurmati waa limtinaaci likraahi ikraah baa mumtanica bay dheheen iyadoo hadday rabto ikrahba waarid maahay dheheen ikrahba lama yidhaahdo ikrah waxaa la yidhahdaa waxaynan rabine wuxuu isagu rabay oo qofku u socday ikraah maaha musam waa taxriimki waa baaqi lakin musami ikraha meesha ka baxaya laa nusalibu meesha ikraah inuu yaallo hadday iyadu rabto ood adiguna ku tiqaantiqiso ikraah inuu yaallo xaqiiqatulikrah inay taalanaa nusanim wey maxaa yeelay xurmadi intifaa lxurmati waxay ka dhalatay meeshan limtinaaci likraahi ikraaha ahaa ikraahi waa mumtanic aniga xaraam kuma dhicin ikraaha waayo ikraaha waa mumtanic sharcigeena waxaad ugu aad rabta haddaad aada mukrah miyaa kugu dhiirigelin haddaan ku dhaho ikraaha ma iyagaa rabay dhawaxani baabul ikrah meesha ka saara asaadisata lixaad tan ugu yar way hadal altakhsiisu bilcadadi laa yadullu kutusi maaya cala azaa'idi wanaaqisi ay bimujaradihi qariino kale haddayna jirin takhsiis bilcadad waxba ma faa'iideeyo oo mafhuum mukhaalif ma laha <clears throat> laa nafyan walaa ihbaatan dheh qolo khilaaftay baa jirtay doodeeda mar hadduusan keenin ka socdo asaabicatu ta ugu dambaysa annasu naska ima an yastaqila bilxuk biifaadati alxukmi inuu la keliyoobo aw laa inuusan la keliyoobin nasku wuxuu leeyahay dalaaladiisu <coughs> masaladan waxay khatim u tahay kana baxsan tahay mantuuqi iyo mafhuumkii dilahada nasku imaa bimantuuqihi wa imaa bimafhuumihi soomaynaan dhihin dilaalatu nasi qad takuunu laa bimantuuqin walaa bimafhuumin midna inayn ahayn baa dhici karta inay murakaba tahay wax laysu geegeeyey ka dhalato saa darteed wuxuu yihi dalaalatu annasu imaa an yastaqila biifaadati alxukmi inuu gaar la noqdo uu keligii yahay hadduu keligii noqdo mantuuqiyo mafhuumkiibuu noqon wa imaa bishay muqaarin ah inuu dalaalada yeesho waxa la geeyey noqdo walmuqaarinu lahu kaala xiriiree dalaadiisa dhammaystirayana imaa nasun aakhara inuu yahay nas kalaa la isu geeyey mila dalaalati qowlihi tacaala afa casayta amri maca qowlihi tacaala waman yacsi llaaha warasuulahu fa ina lahu naara jahannam labadaa markii la isu waxay ku tuseen calaa ana taarika alamri yastaxiqu lciqaaba buu murtay afa casayta amri waxay faa'iideysay amarka alla qofkii fulin waaya inuu caasi yahay wasfiga caasi qaadanayo afa casayta amri baan ka faa'iideysanay qofkii wasful cisyaan qaata inuu ciqaab mudanayana waman yacsi llaaha wa rasuulahu ilahay rasuulkiisa ninkii caasiya fa ina lahu naara jahannama ciqaab tarkiibkaa maxaan ka faa'iideysanay calaa ana taarika almri yastaxiqu alciqaaba hal nas maa haddee oon mantuuq iyo mafhuum u qaybina maanta waa laba nasoo tarkiiba ah way dhacdaa wa dalaalatu qowlihi tacaalaa wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahran laba shay baa hal jumlo xukum la isku siiyey maca qowlihi walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn haddana labadii mid ka mida ah baa qayb xukunkii kamida ah loo gaar yeelay labaa xukum guud la isku siiyey mid kamida ah haddana xukunkii qeyb lamida la siiyey maxaa ka dhalanaysa qeybta soo hartay ka kale inuu leeyahay xamligii iyo ridaacii baa soddon bilood la isku siiyey kadib baa afar iyo labaatan ridaacii la siiyey halkaa maxaa ka soo hadhay ka baxday lixda bilood xamliga inay gaar u ahayd ta kale wuxuu kala yeeshaba horta lixda bilood sa inay khaas u ahayd aqalulxamli sittata ashhurin baa halkaa laga soo saaray waxay kutu calaa ana aqabla muddat alxamli sittatu ashhurin inay tahay aw ijmaacan binasin nas loo geeyuu dalaaladaa la yeeshay nasku oo mantuuq iyo mafhuum midna maaha aw ijmaacan ijmaac baan ku darray ka daali kii tusay calaa ana alkhaalata habaryartu bimathaabati alkhaali inay lamid tahay fii irhihaa dhaxalkeeda idaa dalla nasun hadduu tusay calayhi cala alkhaali haddii nas inoo yimaado oo abtigu waxbuu dhexlayaa in yihahdo ijmaac jirana uu yaallo habaryartu abti bay la xugun tahay labadaa marka la isu geeyo habaryartu inay wax dhexribaysayaan waa majmuuca murakabkeehe mantuuq iyo mafhuumna